soo hadalnay caawan in sha allahu tabaaraka wa tacala waxaan halkan ka bilaabaynaa adducaau bilmowt baabu ducaa'i duca lagu ducaystay ayuu baabkan u baab yahay bilmowti in la dhinto ayuu baabkaan baabyahay qofki inuu geeriyoodo inuu ku ducaysto inay banaan tahay inay banaaneen iyo wixii mashruuc ka ah wixii mamnuuc ka ah caddayn la cadayuu baabkaan u baabyahay xadid kun sideed boqol iyo laba iyo siddeetanaad waa xadiid saxiix isnaad ah qaala imaam nascl akhbarana axmed ibn xafs ibn cabdillaahi ninka isaga ah asulami waa saduuq qaala xadaanii abi aabihi wa xafs ibn cabdilaahi asulami waa saduuq isna qaala xadaanii ibraahim ibnu طahmaan alqurasaani waa iqaة yuqrib can xajaaj ibn xajaaj alxajaaj wahuwa albasri ayuu yihi alxajaaj ibn xajaaj alaxwal waa iqa can yunus cubayd ibn dinaar alcabdi waa tabtun faadin waric can haabit ibn asn bunani waa caabid can anas bin malik wuxuu ka wariyey khaadima rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi waali wasalam qaala wuxuu yihi anas bin malik qaala rasul wuxu yih sal slm laa tadcuu ha ku ducaysanina bilmowti geeri walaa tatamanawhu hana dedegsanina oo ha jeclaanina faman kaana qofka daaciyan mid ducaysani laabudda lagama maarmaan u ducaysani falyaqul ha yidhaahda allaahuma allahyow axyinii nooley maa kaanat alxayaatu nolosha intay tahay khayran lii mid ii khayr badan wa rabbi ow i oofsa idaa kaanat haddii ay tahay alwafaatu geerida khayran lii mid ii khayr badan laakiin qofka inuu ku ducaysta malakulmowt oo rabbi u idil uu yidhaahdo arrinkaas nabigan ugu diiday sala allahu calayhi waali wasalam ciladana qeyb ka mid xalay ayaan soo marnayoo haddii aad qofka muxsin yahayna ixsaanka ee usii kordhi karo oo laga yaaba inaad usii kordho haddii xumaanu ku jiran inuu soo noqdo istictaab iyo toobakeen ula imaado ayaa laga yaabaa oo kadibna rabbigeen subxaana wa tacala uu janneeyo xadii kun sideed boqol iyo eh, saddex iyo labaatanaad waa xadii saxiixa qaala imam nas amt abarna maxamed bashaar wabundar wa xaafid qaala xaddaana yaxya ibn saciid alqataan wa tabt xuja qaala xaddaana ismaaciil ismaaciil ibn abi khaalid albajali wa tabt qaala xadaanii waxaa ii warramay qays iska amuseenba iska amuso waa khayr lahayn siiye gabdhaha kore qaala wuxuu yihi xadaanii qays ibn abi xaazim ayaa noo warram albajali iqat mkhadram qaala wuxuu yihi dakaltu waxaan u galay calaa khabaab ibn اlcarat waa saxaabi jahiilka ahaa radia allahu ta arda ragga mustadcafiinta ahaa ayuu ka mid ahaa ninkaas ayaan u galay waqad igtawa walaal qad igtawa uu iska gubay fii banihi calooshiisa sabcan todoba dab ayuu iska iska gubay todoba meelood xanuun adag ayaa haayey wa qaala wuxuu yidhi khabaab ibnu arad lowlaa ana rasuula rasuulka al haddii aynan ahayn nahaana mid uu naga reebay an nadcuwa inaan bilmowti ku ducaysana dacwtu bihi waan ku ducaysan lahaa xaaladda aan maran iyo culayska ihayst iyo xanuunka ihaayo yacni hadduusan nabigeenna noo diidin sala allahu alay slam inaan ku ducaysto inaan geeriyoodo waan ku ducaysan laha laakiin nabigan ayaa noo diidayo kuma ducaysanaya ayuu leeyahay radi allahu tacala canhu ardaa khabaab ibn arad waad garanaysaan raggii wuxuu ka mid ahaa nabigeena sala allahu alay waslem isaga oo aada loo cadaabi jiray isagoo marka nabigeena sal l slem dhigtay go barkaday kacbada hooskeeda raggu u imaan jiray oo dhihi jiray alaa tadcuu lana alaa tastansiru lana oo kadib nabigeenna uu fadhiisan jiray intuu xanaaqa uu dhihi jiray waxaa weeyaan laa yutimana allahu hada اlamr xataa tasiir alraakiba min sanca ilaa xadramowt laa takhaafu ila اllah wadi'b calaa hanamiha uu dhihi jiray ayuu ka mid ahaa radia allahu tacala canhu arda xadii kun sideed boqol iyo iyo amaba baabu karatu dikri اlmowt baabu karati dikri mowti mowdka in la xasuusta in la badiyo in aada looga baahan yahay oo qofka mar kasta uu malaku mowdka qalbiga ku haayo eh, oo loo baahan yahay inuu xasuusnaado ayuu baabkan u xadiidka kun sideed boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadiid saii xasan xasanu saxiix weyaan xasanu cinda qowmin wa saxiixun cinda qowmin in kaana lahu ariiq waaxid wa xasanu fii ariiqin wa saxiixun fii ariiqin in kaana lahu ariiqaan wa akar qala imam nasai abarna xuseyn ibn xurayf alkhuzaaci waa iqa qaala anba'na alfadl ibn muusa asinaani wa iqat habt rubama aqrab alfadl ibn muusa weyaan an muxamed ibn camr maxamed ibn camr waxaa weeyaan waa saduuq lahu awhaam xadiidka ayuu taxwiiliyey wa akhbarna moxamed ibn cabdillaahi ibn mubarak almukarami wa iqat xaafiظ qaala xadaana yaziid يزيد بن هاrون الwاسطي wa ثقة متقن cاabد qال أنbنا محمد بن إبراهيم الكوفي wa ثقة عن محمد بن cمر wa صدوq l haddaan soo marnay عن أبي سلمة بن عبدالرحمن wa ثقة فقيه عن أبي هريرة wuxuu ka wariyey رضي الله taعالى عنه qال وxuu yhi أبو هريرة qاala رsuل رsulka وxu yhi صل سلم أكثiruu war waxaad badaysaan ذikra haadimi الladaat ladaat haadim miya bidal wala bidaal haadim haadim masaxa nuqto miyaa kuu saaran nuqtu le kitaabkeena saas waa sheekha maa ku saar ma saaranta adiga maa ku saar sheekh sheekh huseen ma dhibaca kuu saar masaxa marka ya hadama daalka sax marka dhibacdan meesha saaran waxay tahan fahmi lah meel ay naga soo gashay waa in la ogaado waaya aktaru waxaad badisaan dikra haadimi ladaat macanyaalka kii duminayey xuskiisa badiya saasuu nabigu yihi sala allahu alayhi waali wasalam haddii kun sideed boqol iyo shan iyo labaatanaad qofka si kastood u necmaysan yahay baabuurti guryihii caruurtii xasaskii lebiskii dhan walba waad aragteen markii qabriga la geynana maro yar oo laga yaaba in hal ay tahay ama waa saddexdaay ayaa lagu duubi shay raaca lama arka telefoonaan raacaynin walaa qalinaan raacaynin walaa saacadaan raacaynin walaa ayi shay oo raaca lama arka keligiis dadka aan duugna hadda walaalaheena iyo muslimiinta si kasta oo qofku u yahay wax raaca oonan saddexda go ahayn lama arka marka macaanyadii ayuu duminayaa laakiin bishaarada weyn oo taale waxay tahay qofka muuminka ah oo ahlu iimaanka ah wuxuu ka baxayaa dayqi اdunya ilaa ilaa sacati ridwaan illahi wamaqfiratihi ilaahay ilaahashadiisa iyo dembi dhaafkiisa iyo karaameyntiisa ayuu baxayaa qofka asaga markaa isaga dhib weyn lama kulmaayo laakiin ishkaalka wuxuu ka taagan yahay qofkii adduunkaana ku necmaysnaa kadibna qabriga laga bilaabana lagu dhibaatay nasal allah asalaama alcaafiya marka inaan xilligaas u diyaargarowna yaa ikhwaanii icmaluu limili haada waa tii la dhihi jiray waaye xadiidka kun sideed boqol iyo shan iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala abu cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi muxamed ibnu ibraahim waalidu abi bakr bn abi shayba akhbarna wuxuu noo sheegay sheekadan maayt marka abu cabdiraxmaanka waki ya ya moxamed ibn ibraahim waalid abu bakr abi shaybi garanay laakiin abu cabdiraxmaanka wake marka nasaa-i inuu dhaha sooma ahen qaala abu cabdiraxmaan abarna mxamed ibrahim waalid abibakr abi shayba somayn qof abarna ay u qoranta ma jira laba ixtimaal meeshu imaan karaa in ninkan kunyadiisa ay tahay abu cabdiraxmaan waa suuragal waana yar baciid laakiin inuu muxuu ahaa abu cabdiraxmaan annasaa-i caleyh raxmat ullah uu leeyahay akhbarna moxamed ibraahim waalid abi bakr abi shayba qaala akhbarna moxamed ibn muhana ahy saas ayaa laga yaabaa ayaa noo waramay waa iqa ninkaas maa idin qoran iqa miyaa idin qoran moxamed ibraahim waalid abubakr abi shayba maxaa idin qoran mise waxba ma haysaan waxba ma haysaan soo raadiye qaala akhbarana moxamed ibn muhana alcanasi waa iqatun xaafi can yaxya bn saciid اqaطaan anacmash mesh maamed anacmash sulayman ibn mrhan weyaan mihraan alkahili qaala xadaanii waxay warramay shaqiiq ibnu slma weyaan shaqiiq ibnu slm abu waa'il waa iqat habt mkhadrm can umi slmata um muminiin radia lah ta anha qalat waxay tii umi slma samictu waxaan ka maqlay rasul an ka maqlay sal slam yqul isagoo la idaa xadartum haddii aad u timaadaan almariidu qofka xanuunsan faquluu waxaad tirahda khayran wanaag agtiisa ku sheega khayr dhaha inuu caafimaada inuu ahlu khayr yahay inuu dambidaaf heli waxaasoo dhan sheega fa ina almalaaika malaaikata yuaaminuuna aamiin ay leeyihiin calaa maa taquun waxaad leedihiin ay aamiin idinka daba leeyihiin falamaa goortii maata u dhintay abu salamata oo muxuu ahaa zawjkeeda ahaa umu salama intuusan nabigana guursanin sala allahu alay slam zawjkeeda ahaa qultu waxaan ya rasul rasuulka allow keyfa aquulu saan dhihi qaala wuxuu yihi nabgena sal slm qulii waxaad tidhahdaa allaahuma kfir lanaa walahu ilaahayow annaga isagaba dembiganaga dhaaf waacqibnii iga cirbi oo igu bedel minhu xaggiisa cuqbaa cirb xasanatan ee wanaagsan faacqabanii wuxuu igu cirbiyey allahu alla weyne caza wajalla minhu xaggiisa ama iga ciribsiiyey muxamadan sala allahu calayh waslm nebi moxamed ayaa marka zawj u noqday oo abusalama booskiisii u galay marka ducadaas iyada ah in la sheego ayaa loo baahan yahay iyo wixii la midka ah baabu talqi lmeyit qofka meyidka ah in la fahamsiiyo inuu tawxiidka qabsado ayuu baabkan baab yahay talqiin oo la yidhaahdo laa ilaaha ila allahu dhah culimadu waxay isku hayaan marka ama ay ka hadlaan waxaan leenahay hebelow laa ilaaha illa allah dhah miyaa la dhihi mise agtiisaa lagu dhihi agtiisaa lagu dhihi labadaba way sheegaan xadiid kun sideed boqol iyo lix iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas abarna camr ibn cali fallaas waa iqat xaafid qala xadaثna bishr ibn mufadl ibn laaxiq weeyaan albصri waa iqat tabtun caabid qala xadaثna cumaara ibnu ghaziya alanصari laa ba'sa bihi weeyaan qala xadaثna yaxya ibn cumaar cumaar mise camaara idin qora yaxya ibn cumaara alanصari waa iqa camaara mise cumaara idin qoro nacam yaxya ibn cumaarata alanصari waa iqa qaala samictu aba saciid alkhudri radia allahu ta a sacad ibn malik ibn sinaan xadiidku uu taxwiiliyey وأخbarna qtayb بن سacيid qala xadaثna cabdالعaزيiز ibn mحamed الdarawardi almadnي wa saduq kaana yuxadiثu min kutubi غayrihi dad kale kutubahooda ayuu marka wax ka akrin jiray markaasuu gef ku dhici jiray mararka qaar an cumaara ibn haziyata adaan soo marnay an yaxya ibn cumaarata an abi saciid الkhudri qala wuxuu yih abi sacid الkhudri qaala wuxuu yidhi rasul wuxuu yidhi sal slm laqinuu waxaad u qabataan mowtaakan kuwiini dhimani laa ilaaha ila allah u qabta saas ayuu nabigeena leeyahay sal slm oo muxuu ahaa tawxiidka u qabta saas ayuu leeyahay xadiidku sideed boqol iyo toddoba iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas abarna ibraahim bn yacquub adawraqi mise waa jawsjani jawsjani iqat xaafid habt qaala xadaanii axmed ibn isxaaq alxadrami wa iqa qaala xadaana wahayb ibn khaalid albahili mowlaahum wa iqat habt tagayara qaliila fi aakhirihi qaala xadaana mansuur ibnu safiyata alxajabi almaki wa iqa can ummihi hooyadii safiya binti shaybata hay bn cuثmaan ibn طalxata alcabdariya اktula fii suxbatiha ma saxaabiyada mis saxaabiyad maa isku qabtay can caiشhata waxay ka warisay radia الlahu ta ardaha qaalat waxay tir umna caaisha qaala rasul rasulka wuxu uri sal slm laqinuu waxaad u qabataan tawxiidka laqinuu waxaad u qabataan halkaakum raggiina halaagsami oo dhimani qowla laa ilaaha ila اllah qabta ayuu nabig leh salى اllahu alيه waslm maxaa yeelay man kaana aakhiru kalaamihi min addunya laa ilaaha ila اllah dakhala aljanna jannada ilahay uu geli marka qofka in loogu khatimo inaad qeyb ka qaadato ayaa loo baahan yahay baabu calaamati mowti mumin qofka muminkaa geeridiisa calaamada lagu garanayo baabka markay nafta qofka muminka ka baxda see lagu garanay xadiidka kun sideed boqol iyo sideed iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imam abna mamed bashaar wabundar wa xaafid qala xadana yaya bn qaطaan can muhana ibn saciid اdubci wa iqa can qataada ibn dacamat saduus basri can cabdlahi ibni burayd cabdulahi ibn burayda ibn xusayb wa iqa can abihi abis waxaa ninka la yihah waa burayda ibnu xusayb waa saxaabi jaliila radia allahu tacala anhu arda ana rasul rasul sal slm qal rsulkan wuxuu yidhi mowtu lmu'mini qofka mu'minka geeridiisa bicaraqi اljabiini ay yucraf waxaa lagu garanaya bicaraqi اljamiin dhafoorkiisa inuu dhidid ka imaado ayaa lagu garanaa qofka marba hadday nafta ka dhacdo muminka ah dhafoorkiisa dhidid ay ka imaanayo nabiga cadayna sal slm arrinta iyada ah waxaa laga yaabaa inay tahay shiddadii nascigii amaba dembigiisii adag ritria marka maadaama la tirtiri wix u dambeeyey ayaa kurbadii qabatay iyo culayska qabtay ayaa laga yaabaa inay sabab u tahay arinta iyada wallahu aclam xadid kun sideed boqol iyo sagaal iyo labaatanaad waa xadid saxiixa qaala imam nas abana maxamed ibn macmar alqaysi ama alcabsi afwan alcabsi waa saduuq qaala xadaana yuusuf ibn yacquub yusuf ibn yacquub waa ninkee ya saduuq nisbadiisa waa ninkee hay yusuf ibn yacquub qaala xadaana kahmas ibn xasan التmimi wa iqa can ibn buraydata can abihi qaala wuxuu samictu waxaan ka maqlay rasul ka maqlay sl sl qul isagoo le almu'minu qofka muminka yamuutu wuxuu ku dhintaa bicaraqi اljabiin dhaforkiisa inuu dhidido ay ku dhintaa weeyaan baabu amaba shidaة اlmowt baabu shidaة اlmowt geerida darnaanta qofka markay nafta ka dhacaysa culayska imaana ayaa waxaa weeyaan uu baabkan u baab yahay ninka la yidhaha camr bn caasi radia allahu tacala canhu cabdulahi bn camr abihiisa ayaa wuxuu dhihi jiray nin weyn oy nafta ka baxayso oonan mowtkii dadka sifaynaynin aan la yaabay saasuu dhihi jiray isagoo caadi ah idin weyn oo la yaqaano oo caam oo ragnimo lah carabta dad aada geesiyaal way ahaayeen marka oo mawdki marka kusoo degay mawdkii aanan tilmaamayn dadka habka u yahay iyo culayskiisa ayaan la yaabo dhihi jiray markaasaa markii lagu soo xaadiray ayaa waaad wati aad dhihi jirtay mawdka qofaan tilmaamayan la yaabay bal noo tilmaamo markaasaa wuxuu leeyahay kaana alaa jib calaa ra'si jibaal radwa buura radwa loo yaqaano oo aad u waweyn inaan madaxaydi la saaray oo madaxa iga saaran yihiin ayaad u malaynaysaa yani xaalad adag wa xaalad ilna baan cadayn allahuma hawin calayna sakaraat اlmowt wma bacdahu min ashadaa'id ya rab اlcaalamiin ya yuusuf sooma axsant waaya hay waa noo imaan doonaa xadid kun sideed boqol iyo soddonaad waa xadiid صaxiixa qaala imam abarna cabd mansuur alqaysi waa saduq qaala xadaana cabdulahi bn yuusuf asadusi waa saduq waa ninkaas aan soo maraynay cabdulahi bn yuusuf waa kala duwan yihin miya waa kala duwan yihin qaala xadaanii leyt ibn sacd waa imaamka ahl ree masr qaala xadaanii ibn haad yaziid ibn cabdilahi ibn usaamata ibn haad waa iqat mukir can cabdiraxmaan ibn اlqasim بن محamed بن abubakr الصdيq waثiqaة eh, habt can abi abis mamed eh, ninka la yihahdo alqasim بn mحamed waثiqa faadil can caiشhata waxaa ka war um muminiin radi الlah ta anha qalat waxay tir umna caiشha maata waxaa geeriyooday rasuul ayaa geeriyoy sal slam wainahu nabigeenana sal slam labayna xaaqinatii dhuuntayda inta udhaxayso iyo wadaaqinatii iyo xabadkayda inta udhexaysa isagoo nabiga saa u saar halkaa saaran oo xabadkayga iyo dhuuntayda saa u saaran inta udhexaysa ayuu nabigeenna dhintay falaa akrahu ma nacaya marka shiddat almowti geerida darnaanteeda liaxadin qof abadan weligay uma nacaya oo kama xanuunsanayo weyaan bacda maa bacda maa ra'aytu markaan arka kadib rasuula rasulka sal slam culayska qabtay iyo xaalad say ahayd markaan arka kadib qof haba yaraatay aanu naca in mowdka aad si adag u qabto ma jirto weyaan ila nebi maxamed hadii sidaa la yeelay cid kale min baabi wlaa ayay leedahay radia allahu tacaala canha wa ardaaha almowtu yowma اlinain baabu lmowti dhimasho la dhinta ayuu baabkan u baabiya yowma اlinain la dhinto wuxuu ku soo arooray ayuu baabkan u babiy xadidku saddeed boqol iyo koy soddonaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas alintu akhbarna qutay ibn saciid qala xaddatana sufyaan can zuhri can anas qala wuxuu yihi aakhiru nadratin aragti iyo iiri aan fiiriyo aakhiru nadratin fiiri tii u dambaysay oo nadartuha aan eego ilaa rasuuli aniga sal slm waxay ahayd kashfu sitaara daaha fayditaan uu nabigeena fayday sala allahu alay waslm wanaasu dadkana sufuufun ay safaf yihiin khalfa abi bakrin radia allahu taala arda faaraada wuxuu doonay abu bakrin an yartada inuu gadaal usoo noqdo siduu nabiga uu salaada u gala calayhi salaatu wasalaam oo imaamu noqdo fa ashaara ilayhim nabiga gacanta ayuu ku ishaaray an imkiu war halkiina ku nagaada oo salaada sii wata wa alqaa kadibna waxa weeyaan wuxuu daystay الsijfa amaba الsajfa biاlkasri wa biاlfatx asturkii daahi ayuu nabigeena sii daystay calayhi الsalaaةu wasalaam waay watuwafiya waa la ofsaday nabigeena calayhi الsalaat slaam min aakhiri dalika اlyowm maalintaas akhirkeeda ayaa la ofsaday wadalika maalintaana yowm الاثnayn ayay ahayd saas ayuu leeyahay ninka la yihahda anas bn maliki radia allahu tacaala canhu wa arda marka nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam yowma الاثnain ayuu geeriyooday xadiidka ama baabu lmowti bigayri mawlidihi qofka meeshuu ku dhashay meelaan ahayn inuu ku dhinto wanaagga ay leedahay iyo ajirka laga heli ayuu baabkan u baab yahay xadiidku waa xadiid eh, kun sideed boqol iyo laba iyo soddonaad waa xadiid xasana qaala imam nsal abarna yunis ibn cabdilacla almisri wa iqa qaala xadaana ibn wahb cabdullahi ibn wahb almisri wa iqat xaafid qaala ahbaranii xuyay xuyay ibn cabdillaahi alxubuli oo saduuq yahim can abi cabdiraxmaan alxubuli abi abi cabdiraxmaan magaci waxaa la yidhaha cabdullaahi ibnu yaziid alxubuli waa iqa an cabdilahi bn camr caasi radia allahu tacala canhuma qal cbdilahi bn camr caas maata rajulin baa dhintay bilmadiinati ku dhintay magaalada nabigeena madiina ku dhintay sal s miman ka mid ahay wulida fiiha magaalada madiina ku dhashay kole waa ree ansaaree ay u badan tahay fasalla calayhi rasul rasulka ayaa ku tukaday sal slam uma kadibna qaala wuxuu yidhi yaa laytahu shalaytadiisii maata muxuu ugu dhiman waaye bikayri mawlidihi meeshuu ku dhashay meelaan ahayn muxuu ugu dhiman waaye qaalu waxay walima daaka yaa rasul rasulka all arrinkaa maxay u tahay oo qofka meeshuu ku dhash meelaan ahayn inuu ku dhintay maxaad u jeclaatay fasalla caley rasul qaala wuxuu yihi nabigeena ala sl markay saxaabada weydiiyeen walima daaka ya rasuula qaala wuxuu yidhi ina arajula qofka rajulkaas mafhuum ma lahan la socda ina arajula qofka idaa maata hadduu ku dhinta bikayri mawlidii meeshuu ku dhashay meelaan ahayn kiisa la waxaa loo qiyaasaa oo loo cabiraa min mawlidihi meeshuu ku dhashay laga bilaaba ilaa munqaaci aharihi raadkiisa meeshuu ku go-ay fi ljanati jannada ayaa lagu muxuu ahaa qiyaasaa oo dhul intaa la laga siiyaa intii fadliga ahaa oo la siiyey oo jannada ku lahaa waxaa eer usii noqoni in waxaa weeyaan meeshii aad ku dhashay iyo meeshuu ku intuu dhexayso ayadna loo qiyaaso oo loo kordhiyo waa fadlu llaahi yutiihi man yashaa wallahu dulfadl cadiim baabun maa yulqaa bihi lmuminu qofka muminka wii lala kulansiiyo oo meel karaamati karaamaa cinda khuruuji nafsihi naftiisa marka ay baxayso ayuu baabkaan u baab yahay qofka muminka ahlo iimaanka ah, intuusan jannada ilaahay gaarin ayaa karaamo laga dharjini karaamadaas laga dharjina allahna karaameeya adduuniya aakhiraba ayaa waxaa weeyaan halkaan aan ka sheegaynaa ayuu imaamka leeyahy caleyh raxmatullah xadiidku sideed boqol iyo saddex iy soddonaad waa xadiid saxiix qaala imam nasa abarna cubaydullah ibn saciid abu qadaamata asaraqsi weeyaan iqatun mamuun suniy qaala xadaana mucaadi bnu hishaam dastawaai weeyaan saduuqu rubama wahim qaala xadaanii abi abis wa hishaam dastawaai waa iqatu tabtun rumya biاlqadr can qataada ibnu dacamat saduusi اbصri waa iqatu habtun lakinahu yudalis can qusaama ibnu zuhayr almazini waa iqa can abi hurayrata ayuu ka wariyey radia alahu ta ana nabiya nabigena sal sl qal nabigena wuxuu yidhi idaa xudira bilmu'mini mu'minka haddii lagu soo xaadiro oo malakumuudkii uu u yimaado atatu waxaa u timaado qofka muminka ah, malaa'ikatu raxmati ay u timaado mala'igta naxariista ilaahay subxaana wa tacaala bixariiratin xariir ayay ula imaadaa baydaa ay aad u badan ayay ula imaanaysaa si looga qaado ruuxdiisi looga qaado fayaquuluun waxay leeyihiin intay naft bixin waa ukrujii nafyahay soo bax muminadda ah raadiyatan xaal mid raalli ah mardiyan laga raaliya canka xaggaada ood alla kaa raaliyay subxaanahu wa tacaala soo bax ilaa rawxi illaah raxmadda ilaahay iyo raaxada ilaahay uu ku siina usoo bax iyo warayxaanin risiq iyo carfoon u soo bax iyo warabbin rabbi xaggii usoo soo bax hayri qadbaana hayri qadbaan aanan kuu caraysnayn u soo bax saas ayay malaa'igtii leedahayoo xariirtaad cad ayay la diyaar tahay hadalladan qiimaha badanna way ku leedahay oo kaasaa lagu karaamaynaya ukhrujii raadiyatan mardiya canki ilaa rawxi illaahi warayxaanin warabbin hayri qadbaan fatakruju markaasay soo baxaysaa ka adyabi riixi lmiski catarka miskiga loo yaqaana arfoonkiisa kan ugu carafta badan iyada lato ah xataa inahu ilaa maa laa yunaawiluhu uu isu dhiibo bacdu markood bacda marka kale malaaigta ilaa isu dhiibaan markood yani malaaigtii isu dhiibaysa ruuxdii a isu dhiibayaan arfoonkaas ayaa la rabaa in eh, laga faa'idaysta oo la carafsado xataa ya'tuuna ilaahay ula tagaan bihi ruuxdaas xariirta cad lagu soo qaaday baaba samaa samada albaabkeeda fayaquuluun kadib waxay leeyihiin maa aطyaba hadi الriixa riixdan maxaa ka wanaag badnaaday albaabkii iyo sama dunya malaa'igta joogtay ee sidaa dhihi maa aطyaba maxaa ka diib badnaaday hadi الriixa riixdan hay maa aطyaba hadi الriix riixdan maxaa ka diib badnaaday allatii taasoo jaa-adkum idinkaga timid min alardi ardada fayatuuna markaas ay u keenayaan bihi ruuxdaas waxay u keenayaan ama ninkaas waxay u keenayaan qofkaas arwaax almuminiin muminiintu ruuxdooda ayaa loo geyn ayagaa laisu geynaya falahum ayaga ayaa ashaddu darnaan badan faraxan xagga faraxa bihi qofka muminka ah xaggiis bihi isaga ku farax badan ama kaga farax badan min axadikum midkiin biqaa'ibihi qofkiisa maqnaa oo yaqdamu calayhi u yimaado qof adiga raximkaaga amaba xaaskaaga amaba canugaada amaba waalidkaa oo kaa maqnaa oo muddo dheer kaa maqnaa markii aad aragto waad jidmooni waad tarmoonaysaa aad iyo aad aad muxuu aha u farxaysaa faraxa isaga farax ka badan ay muminiinta ku farxayaan walaalkood iyo walaashood u timid ay ugu farxayaan waaya fa markaas wax weydiinayaan maada facala fulan war ninkii hebel lahaa oon isla nooleenay muxuu sameeyey xaaladiisa ka waran iyaga isweydiinayaan aaway xaalkiisa maada facala fulan hebel bal ka waran muxuu sameeyey xaaladiis waa sidee cibaadada iyo baabkan aadam ku toosan yimis waxbaa ka yara hadlaysan fayatuuna bihi fayaquuluuna kadib waxay leeyihiin dacuuhu ninkaan u kaadiyo ruuxdan faraha kala baxa fainahu isaga kaana wuxuu ahday fii kami dunya adduunyada murugadeedii iyo waxeedii ku jire ha yara naste u kaadiya ninka su-aalaha tirada badan ka dhaafa saas ay leeyihiin subxaan allah faida qaala haduu yihah ma faida qaala goortuu yihah marka ama ataakum idinma imaan miya heben yani inuu soo dhintay qofka isaga ahay oo adduunyada ka soo tagay ayaa muxuu ahaa isaga ogsoon yihi ninkan ruuxdaan imaaday laakiin kuwaan ma ogsoona ila cid u timaadun bay ogsoon yihiin ama ataakum idinma imaan miya qaal waxay hahdeen duhiba bihi waxaa lala aaday ilaa ummati اhaawiya naarta haawiye la yihahda ummaddeeda ayaa lala aaday ciyaada biاllah wanasأl اlah الsalaama wاlcaafiya fi daarayn waina alkaafira muminka mar karaamadiis waa noocaas habka loo qaada iyo carafka ilahay uu gelinaa iyo walaali habka ay usoo dhaweynayaan iyo xataa nasasho inay mxuu ahay ay inuu nasta ay ka hadlayaan waa karaameyn ilahi uu karaameynaa subxana wa taala qofka muminka ah waina alkaafira qofka gaalka ah ida xtudira markii malkumowti lagu soo aadiriy kusoo xaadiro atatu waxa u timaado malaaikatu lcadaabi cadaabka mala'igteeda u timaada bimasxin mara ka samaysan tima adag timo adag ka samaysan cidaad ka samaysan iyo wax la mid ah ayaa waxaa weeyaan eh, ay ula timaadaa fayaquulu markaas leeyihiin ukhruji nafyahi soo bax saakhiطatan xaal aa tahay mid caraysan maskuuطan calayki lagu caraysan yahay ilaa cadaabi illaah cadaabkaa loo soo bax caza wajal saasay leeyihiin way ku dhalaalinayaan qalbigay kaga sii dilayaan fatakhruju markaasay baxaysaa kaantani riixi jiifatin bakti urkii kanagu urka badan iyadoo lato ah ayay baxaysaa xataa ya'tuuna bihi ilaa ay kala tagaan baaba alardi arlada albaabkeeda waa sijiinkii kalaa ina kitaaba alfujaari lafii sijiin sijiinkii weeyaan fayaquuluuna markaas ay leeyihiin malaa'igta halkaas mas-uulka ka ahayd maa antana haadi riix urkaan maxaa ka ur badan xataa ya'tuuna bihi ilaa ay u geeyaan arwaaxa alkufaar gaalada ruuxdoodii ilaa la wageeyo saas ayuu nabigeena cadayna sal allahu alayhi waali waslm qofka qofka muminka marka intuusan meelba gaarin ayuu ilaahay subxaana wa tacala uu karaamaynayaa wakta alixtidaar waqti khuruuj اruux fii man axaba liqaa allah baabun fii man aaa axaba qofkii jeclaaday u baabkan u baab yahay liqaaa allahi alla kulankiisa ayuu qof ayuu baabkan u baab yahay ilaahay baa la kulankiisa jeclaado saas weeyaan xadiid kun sideed boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qala imam nas abarna hanaad ibnu sari abu sari waa iqa can abi zubayd abu zubayd wa huwa cabtar ibn اqasim الزubaydi waa iqa can muطarif ibn طariif اlkufi waa iqaة faadil can caamir ibn sharaxiil الshacbi waa imaam xuja can shurayx ibn hani alkufi abulmiqdaam weeyaan waa iqat mukhadram iqat mukhadram can abi hurayrata ayuu ka wariyey cabdiraxmaan sakri dowsi radia allahu taala arda qala wuxu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm man axaba qofkii jeclaada liqaءa allah axaba allah alloyn ayaa jeclaada liqaahu la kulankiisa waman kariha qofkan an liqaa allah alla la kulankiisana kariha allah alloyn wuxuu laa liqaahu la kulankiisa ayuu nacaya naca qaala shurax ibnu hani wuxuu yidhi faataytu caaishata ayaan u yimid faqultu waxaa uhi yaa uma almu'miniin muminiinta hooyadeeday samictu waxaan ka maqlay abaa hurayrata ayaan ka maqlay radia allahu taala arda yadkuru isagoo sheega can rasulilah ka sheegay sal l slam xadiidan ka sheega ayaan maqlay in kaana kadalika arrinkaas haddii uu jiro oo xaalad ay noocaa tahay faqad halaknaa waan halaagsannay qaalat waxay tihi umuna caaisha radia allahu taala ardaha wa can abiiha wamaa daaka arrinkaa muxuu yahay xadiidka muxuu yahay weeyaa qaala wuxuu yidhi qaala rasul qaala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasul wuxu yhi sl slm man axaba qofkii jeclaada liqaa allah alla la kulankiisa axab allah in wuxuu jeclaada liqaahu waman kariha qofka naca liqaa allah alla la kulankiisana kariha allahu liqaahu alla la kulankiisa ayuu nacaa saas ayuu muxuu ahaa abu hurayre ii sheegay weeyaan oo nabiga iga sheegay ala sl slam walaakin warka lagu laabay hadalka waxaa wa shureex laysa mina nagama mid ma ahan axadun qof ilaa hadduu naga mid yahay wahuwa yakrahu lmowt inuu dhinto wuu nacab yahay inteenna hadda halkaan fadhino maanta nin diyaar u ah inuu dhinto xataa yani haddii xaalado fiican inay ka horeeyaan loo sheego dadka yani adduunka aad baa loo jecenya loo jecelyahay yani waa adag tahay arrin adag wa nin walba marka wuxuu necab yahay mawdka ayuu necab yahay shaki ma laha qaalat waxay tihi qad qaalahu wuu yidhi rasul rasul u yiri sal sl xadidkaas abu hurere kuu sheegay nabigeena wuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam man axaba liqaaءa allah axaba allahu liqaa'ah waman kariha liqaa allah kariha allahu liqaahu nabigeena wuu yidhi hortaad qabso shakiisun geli juraxow abu hurayra hadalka u sheegay waa sax waaya walaysa ma ahanin biladii arinka tadhabu ilahi aadaadaysa saad u maraysa ma ahan saad u fasiratay saas ma ahan walaakin warka lagu laabaya idaa amaxa hadduu iisho albasaru araga arag u taagmo waxashraja asadru xabadkana uu qararaclay qara u yidhaahdo wakhshacara aljildu haraggana uu waxaa weeyaan isbedelo ishiqraar yani ay isbedel ku dhaca haragga fa dalika arrinkaas waa markay nafta baxayso arrinka asaga iyo wakhtiga ayada agteeda man axaba qofki jeclaada liqaa allah axab allah inuu jecla liqaahu la kulankiisa waman kariha qofka lacaa liqaa allah nacana liqaa allah alla kulankiisa kariha alla wuxuu nacaa liqaa alla kulankiisa malaaigti marka raxmadii qofka muminka markii ay nicmadaas iyo barwaaqadaas iyo bishaarada u sheegta qofku wuxuu jeclaanaya inuu alla la kulmo kanna markii ay u sheegtaa arrintan khatarta ah oo xaaladan loo sheega wuxuu nacayaa alla la kulankiisa arrinta marka laga sheekayna waa xaalat alixtidaar markay nafta baxaysa xilligaas weeyaan laakiin malakumudnacayb nin walba oo bini aadam ah wuu necab yahay waad garanaysaan nabiy muusa calayhi wa nabiyina asalaatu wasalaam malakumowd odaa u yimid markaas xageed u socotaa markaasuu naftan kaa qaadaya maanada ii socotaa bahal arbaaxdii ayuu intuu u qaatay ayuu ishiisa xagga ku tuuray dha di uu siiyey agga ishiisa agga tallaabo ishiiu marka qaaday isagoo ilaana alla ay wuuu alla waxaad ii dirtay adoon aanan doonaynin dhimasho ayaad ii dirtay nabi muuse fawakazahu muusa faqadaa calayh nabi muuse wuxuu ahaa yani subxaan allah quwadda ilaahay uu siiyey subxaana ninkii hal feer intuu ku dhuftay kow badaad xusuustaan sooma markuu gabdhihii u tagay madyanna u tagay ood gabdhihii masaakiinta ahaa fawajada fawajada walamaa warada maa maa madyana wajada calayhi ummata min الnaas yasquun wwajada min dunihi imra'atayni taduudaan qaala maa khaطbukumaa qaalataa laa nasqi xataa yusdira الricaa wa abuna shayku kabiir fasaqaa lahuma ثuma tawalaa ilى الظil faqaala rabbi inii lima anzalta ilaya min khayri faqiir markuu la fadhiistay fajaءat ixdaahuma tamshi cala istixyaa qaalat ina abii yadcuuka liyejziyaka ajra maa saqayta lana marka waxay ku tiri marka yaa abat ista'jirhu ina khayra man istaajarta alqawiy alamiin quwada dee waa waraabintu wax u waraabiyey toban nin waxay ku aadi lahaayeenoo hal mar daqiiqada uu ku aaday tan labaadna gabadhii wuxuu yidhi gadaashay soco jidka uni tilmaam hortaydaa soconin ilan jidka ma yaqaano intaas wuxuu amiin wuxuu ilaalinaya cawradaas gabadhaas inay ishiis ay ku dhacday iska ilaalinaya marka saasay u garatay markii dambena ilaahay subxana wa tacaala dee wanaagii uu la kulmin waad garanaysaan marka nabi muuse saasuu ahaa qawi ayuu ahaa ma sahlnen walaalkiis waad aada ogsoontihiin markii intuu uu aaday eh, alla subxaana wa tacaala Eh, inuu toddobaatan nin reer bani israa'iil u bixiyey si ay waxaa wey limiicaadina limiiqaatina kadibna ay yidhaahdeen allana tus arina allaha jahra adduunka ada imtixaan kuwii lasoo xulay oo muxuu ahaa wanaagga laga filaayey ayaa waxay yidhaahdeen ilaahay si oo toos a ah noo tus indhaha noo warkan kale iska jooja muuse ilaahay toos noo tus waa raggii laga soo badbaadiyey badda laga soo badbaadiyey oo la soo istaageen ijcal lanaa ilaaha kamaa lahu maali qaala inakum qowmun tajhaluun ina haaulaai mutabaru maa fiihi bailu maa kaanuu yacmaluun marka waa imtixaan reer bani israil waa imtixaan ilaahay intuu nicmo u galay isa u dhaqmayaan oo xad la yaabaysa ilaa hadda maantana la jooga waa wax u labaatan bil aan gaarayn maca daalika adduunka dhanna gacanta ay iskaga haystaan waa nicamta ilaahay uu siina subxana wa tacaala maca daalika inay alla rumeeyaan oo shirka ka tagaan oo wanaaggaas ay ka shukriyaan waa lagu kari laay dabandaabiye iyo waxn isdabamarin iyo adduun qas iyo marka alcumuum nabi muuse marka calayhi الsalaam wa calaa nabiyina kadalik malakumowdkii waxaa lagu yidhi wuxuu allow markuu yii nin addoon aanan doonaynin inuu dhinto ayaad ii dirtay markaasaa lagu yidhi nabi muuse calayhi salaam muusow dibi gacantaada saa u saar inta gacantaada ay qabato oo tin ah tin kasta sanad xisaabsa miqay noqon kartaa hal gacan inta la saaro tima ah badan inay milyan gaarto waa suuragal inay boqol kun gaarto waa suuragal inay ka badato waa suuragal oo tin inta gacanta la saaro markaasa wuxuu yidhi eh, rabbiow kadibna maxaa ka dambeey geeri markaas wuxuu yidhi alana hadda marka malakumowdku xataa ambiyada ilaahay ayaa nici jiray oo weliba nabar geysan jiray mararka qaar marka baab baab baabku baab saalan maahan baabun fii man axaba liqaaa allah qofkii alla la kuligiis jeclaaday baabkaan u baabay xadiid kun sideed boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas amatula abarna hanaad ibnu sari kun kun sideed boqol iyo shan iyo soddonaad soddonaad miya waa saxiix isnaad qaala wuxuu yidhi alimaam nasa wuxuu yidhi qaala axaari ibnu maskiin ayaa wuxuu yidhi qira'atun calayhi waana asmac iqatun dabt can ibn اqasim cabdiraxmaan ibn اqasim اcutaqi waa iqat faqiih qaala xadaanii malik imam dar hijra xadiid ku taxwiiliyey waanbana qutayb ibn saciid ibn jamiil ibn ariif albaqlani qaala xadaana mugiira ibn cabdiraxmaan waa saduuq can abi zinaad cabdallaahi ibn dakwaan waa iqat habt can ilacraj cabdiraxman ibn hurmus waa sidaas oo kale can abi hurayrata radia allahu ta arda qaal wuxu abu hurayra qaala rasu rasulka wuxu yih sal slm qaala allahu tacala alweyne wuxuu yidhi idaa axaba hadduu jeclaado cabdii addoonkayga liqaa'i la kulankayga axbabtu waxaan ana jeclaaday liqaa'ahu la kulankiisa wain kariha hadduu naca liqaa'i la kulankaygana karihtu waxaan naca liqaa'ahu la kulankiisa waa xilliga nafta ay baxayso oo qofka meeshii uu aadi lahaa u ogaaday ilaahay subxana wa tacala khitaamka noo samay dhammaanteenba بن جعفر baqundar wa iqaة صaxiix اkitaab wa fiihi qafla qaala xadana شhucba waa imaamkii can qataada ibni dacama qaala samictu anasan in ka maqlay ibn malik radi اlahu ta arda khaadim rasul lah sal slm xadis isagoo ka warramay haadima rasul lah sal slm xadis isagoo ka warramay can cubaadata ibn samit waa saaabat waa riwaayat صaxaabiyin can صaxaabi uu ka wariyey qaala wuxuu yihi qala rasul s wuxu yhi sal slm man axaba qofki jeclaada liqaa allah alla kulankii axab allah al inuu jeclaaday liqa alla kulankiisa waman kariha qofkana an liqaa allah alla kulankiisa kariha wuxuuna allah alweynaya liqa alla kulankiisa sidaa weyaan waa xilliga nafta ay baxayso xadiidku saddeed boqol iyo sideediisa sanad waa xadiid saxiix qaala imam nas alay abarna camr ibn cali fallaas wa iqatun xaafid qaala xadaana cabdulacla ibn cabdilacla assaami wa iqa qaala xadaana saciid ibn abi carud wa iqatun dabt xadiidku taxwiiliye wa ahbarna xumayd ibn mascada wuxuu rabaa imaamka inuu laba ari batigaan u keeno laba jid ayuu ku keenaya sidaa way taxwiilka saas ayaa keeni xumayd ibn mascada albahili waa saduuq qaala khaalid ibnu xaari khaalid ibn xaarid waa ninkee khaalid ibn xaarid waa ninkee alhujaymi hay waa iqatu habt qaala xadaثana saciid ibn abi caruba can qataada can zuraara ibn awf alcaami alxarashi waa iqatu caabid can sacd ibn hishaam almadani waa iqatun waa ree ansaareed an caaishata wuxuu ka wariyey um اlmuminiin radia اlahu ta ardaha ana rasul rasulka sal sl rsulkan wuxuu yidhi man axaba qofki jeclaaday liqa allaala kulankii axab allah al inuu jeclaaday liqaa inuu la kulmo waman kariha qofka nac liqa allah alla kulankiina kariha wuxuu nacaa allah alweyna liqa alla kulankiisa zaada camar fi xadiis wuxuu ka korriyey faqiila waxaa yihi rasul rasuulka allow karaahiyatu liqaa'i illaahi karaahiyatu lmowt karaahiyatu liqaa'i illaah alla la kulankii nacaybka la naca karaahiyaة اlmowt ma geernacayba oo macnaheeda allana kurigiisa qofka inuu naco ma geernacayba qaala wuxuu yihi nabigana sal slm daaka arrinkaas cinda mowtii markuu dhibana agteeda weeyaan idaa bushira haddii loogu bishaaray biraxmat illah alla naxariistii iyo wamaqfiratii dembi daafkiisa allahna siiye eh axabba wuxuu jeclaadaa addoonka muminka ah liqaa allah alla kulankiia ayuu jeclaadaa wa axaba allah al wuxuu jeclaa liqaahu la kulankiisa waa addoonkiisa baariga ahaa oo waalmar fiican uu siiyo ayuu jecel yahay waidaa bushira haddii loogu bishaaray bicadaab cadaabka alla loogu bishaaraya nasal alla salama alcaafiya kariha wuxuu nacaa qofka liqaa allah alla kulankii wa kariha wuxuu nacaa allah alla weyn liqaa alla kulankiisa maxaa yeele caasi amarkiisi diiday weeyaan taqbiilu may almeyit baabu taqbiil meyit meydka in la dhunkado ayuu baabkan u baab yahay xadiid kun sideed boqol iyo sagaaliy soddonaad waa xadiid saxiixa qaala imamu nasa abarna axmed ibn camr الqرشي واثqة qال أنbأna iبن وهب واثqة xاaفظ cاbد cبدالله بن وهب الmصrي weyaan qال أخبرnيi يuنس بن يزيد الأyلي واثqة بن شhاب الزهري محمد بن الزهري waa عن cروة بن زبير عن عائشhaة أم المؤمiنين رضي الله تعالى أرضاها أنa أbا بكri أbو بكر صديq qaبلa wuxuu dhunkaday بyna عaynay النبي نبي صلى اه سلم byna عaynay النabiyi nabigeena sal ا slm labadiisi indhood intu dhexaysa oo halkaasa ayuu nabigeena dhunkaday salى اllahu عalayhi waalihi wasalam huwa nabigeena meyitun uu meyd yahay saasay leeda umuna caaisha radia اllahu taala ardaha marka qofka meydka ah in la dhunkan karo ayuu baabkan ama xadiidkan laga qaadana weyaan xadiidku sideed boqol iyo afar iyo siddeetanaad waa xadiid صaxiix waay qala imam snt abarana yacquub ibn ibrahim addawraqi wa iqatun xaafid wa moxamed ibn muthan canazi wa iqatun xaafid qaala xaddaana yaxya bn saciid alqaطaan can sufyaan waa sufyaanki athawri weeyaan waa amir mumn fi xadid qaala xadaanii muusa ibnu abi caaishata alhamdani wa mowlaahum iqatun caabidun wa kana yursin waaya can cubaydillahi ibn cabdilaahi ibn cutb ibn mascuud wa iqatun habtun faqiih ibn cabaas wuxuu ka wariyey radia allahu tacala canhumaa can caaishata wuxuu ka wariyey umuna caaisha waa riwaayat saxaabiyin can saxaabiya ana abaa bakrin asidiiq qabala nabiy nabiga ayuu dhunkay sal slm wahuwa meyitun nabigoona meyd ah xadii kun sideed boqol iyo afar iyo kow iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala imam sa abarna sweyd ibn asn marwsi waa iqa qaala xaddaثna cabdullahi bn mubaarak waa imaamu habtun xuja iqa qaala xadaثna macmar bn rashid asdi waa iqa wa yunis yunis ibn aziid ilayli weyaan ma yahay waay iqatun qaala azuhri wuxuu yihi wabarnii waxay warramay abu salamata bin cabdiraxmaan ayaa ii warramay ana caaishata um lminiin radia lahu ta arda akbaratu waxay u sheegtay ana abubakrin sidiq aqbala calaa farasin faras ayuu muxuu ahaa kala soo qaabilay min maskanihi deegaankiisii oo bisunji ama bisunuji labadaba dhib ma lahan sunuji iyo sunji labadaba dhib ma lahan sunji ma idin qormay sunuji sunuji iyo sunji labadaba dhib ma ya bisunixi cafwan bisunixi weyaan cafwan cafwan waa meel magaceedo magaala madiina ku taalo sunuxi iyo sunu iyo sunxi waa isku mid mawdicun mawdicun eh, bilmadiina xaafadaha koro cawaal madiina ayay ku taallay sunux hadda laakiin magac isaga ahay magaalada madiina meel magacaas lah ma lahan Eh, kolley magacaas hadda xambaarsan xaafadaha magaalada madiina waa meelihii qarni zuul ay ka mid tahay sunuxi laakiin cawaail madiina weli magacaas waa jira cawaail madiina way jiraa weli magacaas xaafadda ma cawaail la yidhah magaalada madiina ku taalla ilaa deertan waaya anna abaa bakrin aqbala calaa farasin ayuu la soo qaabilay min maskani deegaankiisa oo bisunuxi amaba bisunxi xataa nazala ilaa uu ka dega faraskii oo fadakhala almasjid ayuu soo galay markuu soo galay masjidka waad garanaysaano waa xilliga isaga iyo sayid cumar radia allahu tacaala canhu ardaa ay isku qaban jireen sayid cumar arrintuu dhihi jiray umadda ka fariiso dhihi jiray waaya fadakhala almasjid ayuu galay falam yukalim annaas dadka lamuusan hadin xataa dakhala ilaa uu u galo can caaishata uu gala radia allahu ta anha ila nabigeena calayhi salaa slam wuxuu ku geeriyooday gurigeeda hahay waayahay warasuul rasuulka alla sala allahu alayhi waaalih wasalam musajan mid lagu daboolay uu yahay biburdin mara xibaratin ee muxuu ah xibaro loo yaqaan dhanka yeman xaggeed ayaa marooyinkaa laga keeni jiray fakashafa can wejhi wejigiisa ayuu nabiga fayday wejiga nabiga ayaa la fayday oo abubakar ayaa faydi fakashafa wuxuu fayday can wajhi wajigiisa ayuu fayday uma akaba calayhi wuu ku dul dhacay markaasuu dhunkaday fabakaa markaasuu ooyey abubakr sidiiq radia allahu taala an oohinta dabcan tan sawdka lama ahna waa tan ilinta iyo waxaa weeyaan noocaasa uma kadibna qaala wuxuu yidhi biabi aabbahi ayaan ofdi kugu furnay anta adiga ayaan kugu furnaya wallahi allaan ku dhaartee laa yajmacu kuma jamciyo oo kuma kulmiya allahu alla weyne calayka korkaada mowtatayni laba geeri abadan weligaa laba geeri ilaahay subxana wa tacaala kuma jamciyo ama almowtatu dhimashadii mi allatii taasoo kataba allahu calayka alla weyne subxaana wa tacaala oo kugu kuu qoray faqad midtaha waa dhimatay waaya saas ayuu muxuua abubakar yidhi radia allahu taala arda marka qofka meydka ah in la dhunkan karo ayaa xadiidka laga qaadadaa sida uu ya tasiyat almeyit qofka meyidka in la daboola inay hadiga nabigeena tahay sala allahu alay slam amaba muxuu aha ariiqa saxaabada nabigeena ay samayn jireen uu yahay ayaa muxuuha baabkan ayuu baab u yahay xadiidka kun siddeed boqol iyo labaiyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas abaranii moxamed ibn mansuur alkhuzaaci aljawaaz almaki wa iqa qala xadaثna سufyaan ibn cuyeyna qaala samictu ibn munkadir waa maxamed ibn munkadir alquraشhi waa iqaة faadil yaquul isagoon ayaan ka maqlay samictu waxaan ka maqlay jabir bn cabdilah radia allahu tacaala canhuma jabir bn cabdilaahi waa saxaabi jaliilah qiso waxaa jirta oo jamalu jaabir la yidhaah jamalu jaabir wuxuu le jaabir riti ayaan lahaa ritigaas marka wuxuu haa riti gaabiyo oon dheeraynin markaasaa nabigeen wuxuu ugu yidhi miiga iibanaysaa lacagu kuleeshiye awaaqia u kuleeshiyey kadibna markuu nabigeenna kala wareegey markuu nabigeenna ka iibsaday ayaa ritiga gaabinayo ool oo safarka gaari laah nabiga allah ayuu u baryay subxaana wa tacaala wuxuu noqday mid la celcelina washtaradtu xumlaanahu ilaa ahli waxaan shardi ka dhigtuu leeyahay jaabir bn cabdilaahi inaan ilaa reerka aan ka tago waa kaa gadanaba allo laakiin waa in reerkan ku tag ilen ma lugeyn kare sidii ayaa marka nabiga ugu iibiyey sala allahu alayh wasalam kadibna markii magaalada madiine la imaaday ratigiina gaabinaayen wuxuu noqday awrta kan ugu dheeray markii magaalada madiine la imaaday asjaa bin ayaa loo yeeray xoolihii amaba waa loo diray waxaa loo geeyey dhaqaalihii lagula heshiiyey sidoo kale nabigeena sal sl ratigiina waa u deeyey yacni qisas badan ayuu le jaa bin waad garanaysaan markuu islaantii ka weyneed guursaday oo gabdhaha walaalihiisa inuu dantooda eego ay ku qasabtay oo nabig muxuu ahaa nabigeena markuu ku yihi hallaa bikran waa wiil yar ayuu ah mogta tulaacibuka wa tulaacibuhaa wa tudaaxikuka wa tudaaxikuhaa markuu ku yihi nabigeena sala allahu alay waslam kadibna uu sharxay nabigeena aad buu ugu farxay oo gabdhihii yaryaraa foodlayaalka ahaa inaan mid lamida u keena ayaa nacay aad buu nabigan ugu faray una duceeyey islaanta ayadeed waa tii maalinta khandaq qaswat alkhandaq jaabir bin cabdillahi uu arkay nabigeena sal slam oo aad u baahan calooshii dhagax ku xirtay weliba laba dhagax ise dharay isdul saaray kadibna islaantii ad u orday wuxuu ku yihi nabigaan xaaladaada ku arkay waa xar yar oo bowjoog ah waa la gowracay hal eh, saac waa laba kiil i bar qamadi ahna waa la shiiday oo canjeero iyo khubsi laga samayn kadibna waxay tiri gu fadaxay nabiga waxaad yeeleysaa aayar markii aad nabiga utagto asaga iyo laba qof iyo wax lamid ah keen dhagta u saar waay nabi alla waaad yeeli balkaali adiga iyo laba nin nabiga u dhawaaqay markaasu yidhi ayuha annaas ina jaabiran sanaca lakum suhuran fahalumuu jaabir martiqaad weyn u idiin sameey alla soo dhaqaaqa waa dad aada u baahan nabigeena qalbigiisa ma siinaayo raxmadiisana ma siinaysa saxaabadiisiio noocaas in intuu ka dhexbaxa isaga isaga uu soo dhargo xaaraan markaasaa jaabir dadkii hal mar markay warka maqleenba de waa lisday kun iyo dhowr boqoloo qofaa lahaa waa lisday islaanta marka ay aragtay dadkii oo soo wada yaacayaan oo kun ka badan markaasa waa taqaana dumarka mogta bika wa bika wa bika inkac kugu dhacday yani bika bika abaaray la istaagtay markaasaa wuxuu ku yidhi waxba hay abaarine nabigu aan u sheegay sal l slm xaalad wax aan samaynay inaan waxar yar iyo laba kiila io bar ugu badnaan oo qamadii a ah inaan shiidnay oo dhowr qof warka or u sheegay muu sheegta khalaas haddaad u sheegta dhimanaan ku tiri waa muminad moogta kadibna nabigeena sal l slam wuxuu dhahay degsiga yaan laga dejinin xilibkuu saaran yahay cajiinkan ilaa ka imaado yaan ugu bilaabin in la duba nabiguu imaaday alla u baryey uu ku tufay dadkii oo dhan maraq iyo hilib iyo canjeero amaba khubsi ayaa laga wada halkaas laga wada keenay nin walba maraquu cabay hilib uu ka dhargay waxaa way khubsi ayaa laga dhargay yani cunadiina hal shay iska bedelay ma laha marka jaabir bin cabdillahi allahu ta arda waa ninkaas saxaabiga ah runtii aadna u qiimo badan ragga muktiriinta ah ayuu ka mid yahay xajka nabigeena sala la ala slm xajat ulwadacna xadii dheer oo kitaab alxaj uu ku soo wariyey ayaa jira oo oo habka uu nabigeena sal l u xajiyey aad uu sharxay radia allahu tacaala canhu wa ardaa waayahay imamkadir wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay jaabir bn cabdillaahi yaquul isagoo leh radia allahu tacala canhuma jia waxaa la keenay biabi aabbahii ayaa la keenay yowma uxudin maalinta uxud waqad muila walxaal qad muila isaga oo la suurad xumeeyey bihi isaga oo sanka ka jar gacanta ka jar waxyaaba badan ay samaynayeen gaaladii maalinta waad ogeydeen fa udica markaas ha la dhigay bayna yaday rasul rasulka ayaa la dhigay waqad sujiya isagoo lagu daboolay bithawbin mara fajacaltu waxaan guda galay uriidu inaan doono an akshifa canhu inaan faydo wiil yar waa inuu arka abbihii sidii loo galay ayuu rabaa fanahanii qowmi tolka ee ii diideen waxayna maya in qofku wuu sasay waa canug yar fa bihi nebiyu nabiga ayaa faray in kor loo qaada faruufica waa la qaaday oo qabrigii meesha la geynay ayaa loo qaaday falamaa rufica markii kor loo qaaday samica wuxuu maqlay nabiga sal slm sawta baakiyatin gabar oynaysa ayuu maqlay faqala waxay man haadihi waate tan faqala waxay yihahdeen haadihi binta camr waa gabadhii camr aw ukhtu camrin camr muxua ah, walaashii weeyaan qaala wuxuu yidhi nabigana sal slm falaa tabkii yaynan oynin aw amaba falima tabkii maxay oynaysaa maxay ka oyni maa zaalat ilmalaa'ikatu malaigta mayna zuulin tudiluhu inay harayso biajnixatiha garbaheeda xataa rufica ilaa laga qaado waa nin marka ahlu janna weeyaan saas marka tasiyadii iyo fadliga jaabir aabihii ayaa xadiidka laga qaadanaya iyo meydka la daboolo haddii naftu ay ka dhacdo fi lbukaai cala almeyit lagu lagu ooyo oo oohintii qeyb aan dhib lahayn iyo qeyb dhib lah ayaa muxuu ahaa jirta marka caawatan tabaantaan dhibka lahaynoo oonan dhar la jeexa iyo dhawaaq hor loo qaaday aan lahayn oo qofki lint inay ka da'do ood fiiqfiiq hoos u dhaha oon laiska celin karin waa baab kale ta ayada laakiin middaan niyaaxada iyo taas waatan ladiida insha allah sabtiga ayaana biidin baari tabaaraka wa tacaala u tegi doonaa xadii kun sideed boqol iyo saddex iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas alah abaranaa hanaad ibnu sari abu sari waa iqa qaala xaddatana abulaxwas salaam ibnu sulaym alxanafi mowlaahum wa iqaة mutqin saaxib xadiid can aطa ibnu saa'ib wa saduuq اkhtalط can cikrima alqurashi alhashimi mowlaahum wa iqaة caalim bالtafsir hay waaya can ibn cabaas wuxuu ka wariyey radia اllahu taعala canهuma qala cbdulahi bn cabaas lamaa goortay xudirat lagu soo xadiray bintun gabar oo lirasuuli rasulka al uu leeyahay saqiira ee yar gabadhiisa ayaa dhashay dabcan fa markaasuu nabigeena fa markaasuu soo qaaday rasul rasulka sal slm fadamaha ilaa sadri xabadkiisuu nabiga usoo dumay calayhi salatu asalaam uma kadibna wadaca yadahu calayha gacantiis ayuu nabiga saa u saaray sal slm faqadat ay famaatat way dhimatay wa hiya iyadana bayna yaday rasul rasulka ay tahay fabakat waxaa oysay umma ummu ayman ummu ayman ayaa oysay saxaabiyadda ajaliilka ah nabigana isku dhawaayeen sala allahu alayhi waali wasalam ummu ayman ninka ay dhashay ma taqaanaa ummu ayman ninka ay dhashay miyaa taqaanaa usaama axsanta ibna zayd faqaala rasul lah wuxu sal slam yaa umma ayman atabkiina miyaad ooynaysaa warasuulu llaahi sal l sl rasulka al indaki cindaki agtaada u ahaaday ma nebi maxamed oo kula jawaad oyni calayhi salatu salaam faqaalat waxay tihi maa lii laa abkii maxaanu oynayni warasul rasul abkii oyni <laughs> asagaaba oyni adi maoydi isaga laftirkiisa oyni len ilintaa ka socotay ya caynaahu tadrifaan weeyaan ko faqaala rasul la rasul sal sl ini aniga lastu ma ihi abkii mid ooye ma ihi walaakinahaa ilintaas aad arkaysaan waa raxmatun naxariis weeyaan taa marka lama diidaayo dhawaaqi waxaasa la diidi uma qaala rasul u sal slm almuminu muminka bikhayrin khayr ayuu ku sugan yahay calaa kulli xaalin xaalad la arko tunzacu nafsu nafsi ee la siibi bayna jambayhi labadiisi eh, dhinac ayaa laga siibi ama xabadkiisa ayaa laga siibi wa huwa isagan yaxmad ullah alweyne u ku mahadin caza wajal dad badan oo dhimanah waxaad arkaysaa alxamdu lilah alxamdu lilah alamdullah iyagoo lafta ka dhacaysa ficlan arrinta arrin jirto xadiidku sideed boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadii saxiix qaala imam sa akbarna isxaq bin ibrahim alxandali wa iqatun xuja qaala anbana cabdirazaq bin hamis alcani wa xaafid qaala xaddatana macbin rashid alazdi wa iqa can ibn aslam bunani wa caabid ana faaima an anas bin malik wuxuu ka wariyey khaadima rasul lah sal l slm radi allahu anhu arda ana faatimata faatima binta muxamed oo nabigeena gabadhiisa ahayd radia allahu tacala anhu ardaha bakat waxay u oysay ama ay ku dul oysay calaa rasuuli ay ku oysay sal slm xayaxiina goortuu dhintay fa waxay tihi yaa abataah aabbow min rabbihi rabbigii maa adnaahu maxaa u dhoweyn badn yani u dhowaan badana yani rabbigiis u dhowaa eey weeyaan rabbigiis yaa abataah aabbow ilaa jibriila jibriil ayaa nancahu inuu geeriyooday aan gaarsiinayna waxay u haystaa jibriil nin sidooda ad loo arkaayo u haystaa yaa abata abow jannat اfirdowsi jannat اlfirdows ma'waahu waa makaana hoyadkiisa saas ayay leedahay radia allahu taala an arda xadidku dambe cashar kun toddoba kun sideed boqol shan iyo afartanaad waa xadid saxiix qaala imam sa abarna camr ibn yaziid aljarmi waa saduuq qaala xaddaana bahz ibn asad alcami waa iqatun tabt qaala xaddaana shucbata ibn xajaaj can muxamed ibn munkadir waa iqatun faadil can jaabir bn cabd lah radi allahu tacala anhuma ana abaahu abihiis qutila waa la dilay yowma uxudin ayaa la dilay qaala wuxuu yidhi fajacaltu waxaan gudagalay agshifa can wajhi wajigiis inaan ka faydo wa abkii aan ooyo waannaasu dadkan yanhawni ay iga reebayaan wa rasuul rasulk sal l slm laa yanhani uusan iga reebaynin fajacaltu waxaan gudagalay fajacalat waxay gudagashay cammatii eeddaday tabkii inay oyso faqaala rasul rasulk sal slm laa tabkii hawa oynin maa zaalat maay ka zuulin almalaa'ikatu malaa'igta tudilu inay u haraysa biajnixatiha garbaheeda xataa rafactumuuh ilaa aad ka qaadaan saas ayuu nabigu yihi sala allahu alay slm marka oohinta aan la ogolanoo midta dhawaaqa lah oo dad kala jeexjeexi laakiin middaa ilinta iska soconaysa oo qofka naxariis iyo waxaa waye xanuun eh, darteed ay keenaysa oon codka iyo jeexjeexa lahayn taas ayada lama diidaayo bukaagaas noocaasa dhib ma lahan laakiin waxaa la diidaya anniyaaxa waxyaabaha umuurta jaahiliga ka mid ahayd hada wallahu aclam sala allah waslm ala rasul mustafa